alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira baabka saddex boqol iyo toddobiyo afartan baabu taxriimi aljuluusi calaa qabrin in la dul fadhiistaa oo korka lagaga fadhiistaa inay xaaraan tahay buu u baab yahay calaa qabrin xabaal korkeed in lagu fadhiistaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay waxaa loo jeedaa qabri muslim baa loo jeedaa qof muslima xabaashii in lagu fadhiisto ayaa xaaraan ah walow muslimkaasi caasiba ha noqdo laakiin xabaalaha gaaladu xurmo male fadhiisadka lagu fadhiisto iyagu markaa nahyiga soo geli maayaan laakiin waa xurmo qofka muuminkaa la xurmaynayo ayaa sidan iyadaa loo yidhi xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam la an yajlisa axadukum calaa jamratin fatuxriqa hiyaabahu fatakhlusa ila jildihi khayrun lahu min an yajlisa calaa qabr la an yajlisa inuu ku fadhiisto lian yajlisa ha odhanin halkaa iska jir oo laamka inaad hoos dhigto iska ilaali laamkani waa laamkii mubtadaha geli jiray waanu kor dhigan yahay la'an waa in la yidhaahdaa mubtadihiina waa ku jiraayo almasdaru munsabik masdarka laga dhalaalinaya anta iyo ka dhalaashamaya ficilka ka dambeeya ayaa mubtadihi ah laan yajlisa axadukum ay la juluusu axadikum baa macnuhu dhacaya fadhiga midkiin ku fadhiisto calaa jamratin dhuxul nool uu ku fadhiisto dhuxul dab ah uu ku fadhiisto oo fatuxriqa dabeedna ay gubto siyaabahu dharkiisa ay gubto ay dalooliso oo fatakhlusa dabeedna ay u soo gudubto oo soo gaadho ilaa jildihi ilaa maqaarkiisa ama haraggiisa laga soo gaadhayo ay soo gaadho khayrun lahu waxay uga khayr badan tahay min an yajlisa inuu ku fadhiisto calaa qabrin xabaal korkeed inuu ku fadhiistay uga khayr badan tahay waxay u dhaantaa inuu xabaal ku fadhiisto dhuxuldaba inuu ku fadhiisto oo dhuxushaasi intay markaa marada ka gubto oo meesha dalooliso jidhkiisa iyadoo nool ay soo gaadho deedna ay gubto waxay u dhaantaa oo uga fiican tahay inuu xabaal ku dul fadhiisto xabaasha inuu ku dul fadhiistaa ka sii daran rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo weriyey xadiiskan macnihiisa culammadu waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen in looga jeedo inuu xaajo gudad u dul fadhiisto oo inuu ku kaajo ama ku saxaroodo akramakum allah yacni sidaas yadaa inuu markaa u fadhiisto ayaa la diidayaa oo xaaraan ah oo lagu tilmaamayaa dhuxul nool inuu ku fadhiistaa inay uga fiican tahay oo u dhaanto waana sida imaam maalik uu ku fasiray xadiiskan siduu imaam maalik ku fasiray weeye waana sida laga soo wariyey abu hureyre laftiisa laga soo wariyey inuu yidhi wuxuu u jeedaa eh, inuu markaa an yataqawada aw yabuula inuu ama markaa waxawaye ku saxaroodo ama ku kaajo ayaa looga jeedaa abu hureyrena waa laga sheegay waxaa kaloo weliba lagu sii taageeraynaa caliyu bnu abi taalib inuu ku dangiigsan jiray sida laga sheegay hadday ka sugnaato xabaasha korkeeda xabaalaha qaarkood inuu korkooda ku dangiigsaday iyadana waa laga soo wariyey waa laga sheegay ee zayd ibnu thaabit laftiisa waxaa loo nisbeeyey inuu sidaa ku fasiray laakiin jamaahirta culammadu oo ay ka mid yihiin madhabta shaaficiyada iyo madhabta xanaabilada iyo aksarka muxadisiintuba ay ka mid yihiin waxay ku tageen in daahirka lagu fasiro oo la yidhaahdo fadhigii caadigahaa baa la diidayaa fadhi caadiyaana looga jeedaa ama arrinka ku saabsan abu hurayra sidan ku fasiray bacdu ahlilcilmi waxay sheegeen inaanay abu hurayre ka sugnayn albani macna noocaasuu ishaaraya marfuucnimo waa la soo wariyeyba abu hurayre laga warinaayo xadiis odhanaaya min xadiisi abi hurayra oo la rafcinaayo man jalasa calaa qabrin yabuulu calayhi aw yataqawadu fakaannama jalasa calaa jamra ku kastoo qabri korkii ku fadhiista xaaluu ku kaajayo ama ku saxaroonayo wuxuu ka dhigan yahay mid dhuxul nool ku fadhiistoo kaluu ka dhigan yahay taxaawi baa ku soo wariyey oo ku soo saaray sharxu macaani ilaahaar laakiin sheekh albani waxa uu sheegay sanadkiisu inuu yahay daciifun jiddan inuu aad u daciif yahay oo wuxuu yidhi ibnu abi xumayd baa ku jira ibnu abi xumaydna bukhaari wuxuu ka yidhi waa lxadiis xadiiskiisu waa munkar waxaanu bukhaari yidhi tawdiix baynugu sii daraynaa kulu man qultu fiihi munkaru lxadiisi laa taxilu riwaayatu canh ku kastoo aan ka idhaahdo munkarulxadiis in wax laga weriyaa xalaalba ma aho ma bannaana xaafid ibnu xajar laftiisu waa daciifiye oo fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa xadiiskaasi waa daciif buu odhanaya isagu jiddan ku dari maayo calaa haada xadiisku hadduu mar daciif yahay laguma fasiraayo xadiiska saxiixa sheekh albaani wuxuu yidhi aafooyinka dhaca waxaa ka mid a ah xadiis daciifa la soo warinayaa axaadiistii saxiixahabaa waxaa la doonayaa in lagu fasiro calaa dawi alxadiisi daciif sida xadiiska daciifka sheegaayo ayaa markaa lagu fasirayaa taasina waa khalatoo khalatada dhaca ayay ka mid tahay marka haddii la yidhaahdo sidan baa xadiis lagu soo wariyo taasaa waxay daliil u tahay in macnaha sidaa looga jeedo marka hore waxaa horraysa in la sugo xadiiska la soo wariyey ma sugan yahay mise ma sugno taasaa markaa ka horraysa tan cali ku saabsan laftiisa mid la huba maaha sixadeeda oo waa la soo wariyey uun mooyaane yacni mid markaa sanadkii intaa yacni markaa la baadhay lagu ogaaday saxiix inuu yahay ma aha saas aawadeed waxba lagu dhisi maayo sida saxani waxay tahay xadiidka in daahirkiisa lagu xambaaro oo la yidhaahdo waxaa loo jeedaa juluuskii caadigaha baa loo jeedaa lagu fadhiisanayay taasaa la diidayaa hadduu laakiin xaajo gudad u dul fadhiisto inuu dantiisa ku guto ku dul kaajo hadduu markaa sidaa u dul fadhiistayna way ka sii daran tahoo waxay noqonaysaa dee in arrinku ka sii adkaanayo oo dembigu ka sii weynaanayo ayay noqonaysaa juluus marka la itlaaqo oo aan marka waxa weeye qayd kale la raacin iyo qariino kale oo caddaynaysa in looga jeedo fadhi caadiya ah aan looga jeedin qariino kale oo fadhi caadiya ah inaan looga jeedine fadhi xaaja gudad iyo danta in la gudanayo oo bimacnaa la kaajayo ama wax la mid a ee loo fadhiistay in looga jeedo lagu xambaarayo haddaan qariino noocaasi la soconnin fadhiga caadigaa lagu fasiraa taasana daahirulcibaara xaqiiqadiina ah wixii sidaa khilaafsani waxay noqonayaan ta'wiil ta'wiilkuna wuxuu u baahan yahay daliil bal qariinadu waxay caddaynaysaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen in fadhi caadiya looga jeedo maxaa u daliila oo dee waxaa la yidhi lian yajlisa axadukum calaa jamratin fatuxriqa hiyaabahu fatakhlusa ilaa jildihi maxaa lagu metelay inuu markaa dhuxul nool inuu ku fadhiisto maradiisa ay gubto dee qofku markuu xaajo gudanaayo dantiisa gudanayo maryaha dee waa iska faydaa isagoo maryihiisii sidii ku yihiin iskama fadhiisto deednama sii daayo maadaama laynoo sheegay fatuxriqa siyaabahu fatakhlusa ilaa jildihi waxay qariino u tahay in fadhigii caadigaha ah ay tahay ayay qariino u tahay waxaa kale marka markaa ka sii xoog badan oo sii ayidaya xadiiska camr bnu xasmin saxaabiga camr bnu xasmin la yidhaahdaa wuxuu yidhi ra'aanii rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam calaa qabrin rasuulku wuxuu i arkay anoo qabri korkii ku sugan riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan anigoo muttaki'an calaa qabrin qabri anoo ku dangiiga ayuu i arkay anoo qabri korkii ku sugan baa nebigu i arkay calayhi salaatu wasalaam oo qabriga dul saaran fa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam inzil cani ilqabri xabaasha ka dig xabaasha ka dig buu yidhi laa tu'di saaxiba haada alqabri ha dhibin qabrigan ka u saaxiibka ah ha dhibinu ha dhibaatayn imaam axmed baa ku soo wariyey musnadkiisa xadiiska ku soo wariyey sheekh albani laftiisuna waa saxiixiyo wuxuu yidhi isnaadkiisu waa saxiix laba riwaayaa la soo wariyo riwaayada mutaki'an calaa qabrin wuxuu odhanayaa waa daciifuu odhanayaa laakiin riwaayadana sheegaysaa calaa qabrin ra'aanii rasuulullaahi sala allahu alayh wasalam calaa qabrin sheegaysa ee inzil cani ilqabri laa tu'di saaxiba alqabri nebigu odhanayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa riwaayadan iyadu waa saxiixu odhanaya laakiin ta kale ibnulahiica ku jira ta kale waa daciifinaya riwaayada kale laakiin riwaayadan sanadkeedu waa saxiixu odhanaya saxiixadana saas aawadii wuu ku takhriijiyey raqamkeedu waa laba kun sagaal boqol iyo lixdan min asaxiixa xadiidka waxay u daliishadeen culammadu maadaama xabaashii in lagu dul sugnaado ama lagu dul dangiigsado amaba lagu dul sugnaado dangiig ha loogu sugnaado ama fadhi ha loogu sugnaadee nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam oo yidhi qabriga ka dig inzil can ilqabri laa tu'di saaxiba hada alqabri waxay ku tusinaysaa inaan fadhi eh, loo fadhiistay in la istijoodiya wax la mida loo fadhiistay inaanu ahayn ya fadhi najaaso markaa waxaan yani meesha lagu samaynayey oo bimacnaa lagu kaajayey inaan ujeeddadu ahayne fadhigii caadiga ahaa in la diidayo xadiiskanna daliil buu u yahay oo xadiiska kale wuu caddaynayaa labada xadiis waxa weeye waa isbayaaminayaan saas aawadeed waxa labada xadiisba u daliil yihiin in xabaasha in lagu dul fadhiistaa inaanay bannaanayn xadiiska jaabir soo socda sax inaanay bannaanayn in lagu dul fadhiistaa wakadaa in lagu dul dangiigsadaana inaanay bannaanayn xabaashii waa in la ixtiraamaa waa inaan markaa lagu joogsan lagu fadhiisan lagu dangiigsan laga baydhaa abu hurayre laftiisa waxaa laga soo wariyey yacnii isagoo xabaashi iska ilaalinayana waa laga soo wariyey oo markaysa markaa waxaan yacni iska ilaalinaya inuu ku fadhiisto ama isku taago iska ilaalinaya taana waa laga soo wariyey oo xadiiskana sheegay saas aawadeed sida saxiixi waxay tahay in fadhiga caadiga ah la diidaayo wakadaa isku taagga la isku taagayo iyo dangiigsiga lagu dangiigsanayaa ama lagu jiifsanayaa iyaduna ma bannaana alimaamu nawowi halkan waxa uu sheegay inay xaaraan tahay inay bannaanayn baabu taxriimi aljuluusi calaa qabrin wakada sharaxa saxiixu muslimna sidaas iyada abu ku yidhi inuu xaaraan tahay ha yeeshee kitaabkiisa almajmuuc sharxu lmuhadab waxa uu tilmaamay shaafici iyo asxaabtuba inay markaysagaa nasgareeyeen inay karaahiye tahay inuu sidaa sheegay oo shiiraazi ba muhaddabka wuxuu ku odhanayaa waa xaaraan dabeed wuxuu odhanayaa shaafici wuxuu nasgareeyey inay karaahiyo tahay wakadaa asxaabtuna waxay sheegeen asxaabu shaaficiya asxaabu wujuuhi shaaficiya waxay sheegeen inay karaaha tahay oo karaahatu tansiih tahay bay sheegeen taxriimka waxaa sheegay shiiraazi musanifka saaxib muhaddab ah iyo maxaamili ayaa sheegay xaaladda caynkaasa wuxuu doortay oo u iishay sida marka waxa weeye shaaficiyada badankooda uu ka soo raray ayuu u iishay oo sida markaa riyaadka uu ku nasgareeyey oo ku baabaystay iyo sida marka uu ku nasgareeyey sharaxa saxiixu muslim uu khilaafay saas aawadeed baa shaaficiye kaleoo ka sii dembaysay sida haytami iyo qaar kaleba ay yidhaahdeen muctamadku waxa weeye waa inay karaahato inay xaaraan ahayn fadhiga xabaasha lagu fadhiisanaya waa inay karaahatu tanziih tahay oo aynay xaaraan ahayn sidaas ayaa markaa saxdu ay tahay waxaynay halad ku xukmiyeen siduu sharxu muslimka ku marayna halad bay ku xukmiyeenoo waxay waa halad calaa kulli xaal laakiin sida saxani waxay tahay sida musanifku halkanna ku maray sharaxa saxiixu muslimna ku maray culamo kalena ay qabaan shiraazi iyo maxaamilina ay ka mid ahaayeen qolyaha markaa ku tegey culamo kalena marka ay qabaan sidaasaa markaa saxiixa oo xabaashii in laysku taagaa ama lagu fadhiistaa ama lagu seexdaa ama lagu dangiigsadaa korkeeda xabaasha dusheeda ma bannaana xabaal qof muslimi leeyahay waa in la ixtiraamaa laga baydhaa aan laysku taagin lagu fadhiisan lagu jiifsan lagu dangiigsan kullu daalika aan lala iman inaan karaahada tansiih looga jeedinna waxaa caddaynayaa kow nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tu'di saaxiba hada alqabri xabaasha ka deg oo ha dhibin ka qabriga u saaxiibkaa iidaaga qofka muslima la dhibaa bikayri xaqinna ma bannaana inuu ficilkaasina iidaa noqonayo maydkii la dhibayo ay noqonayso xadiisku sheegaya laba nahyi baa soo arooro alaslu fi nnahyi wa altaxriim annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu xaaraannimuu keensadaa daliil leexiya haddaan la helin mana hayno daliilka leexinaya saddex waxaa la sheegay fadhiga xabaal lagu fadhiisto inay u dhaanto dhuxul nool inuu ku dul fadhiisto shayga lagu matelay dhuxul daba inuu ku fadhiistaa inay uga roon tahay sidaa laynoo sheegayna in la yidhaahdo waa bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay laakiin waa shay jaa'is oo bannaan ha yeeshee waa laga awlaysan yahay in la yidhaahdaa munaasib maaha baabka saddex boqol iyo siddeed iyo afartan baabunahyi can tajsiisi alqabri waalbinaa'i calayh reebista la reebaayuu u baab yahay can tajsiisi alqabri xabaasha markaa in la nuuradeeyo amaba la talbiiso iyo waalbinaa'i calayhi in xabaasha markaa korkeeda la dhiso reebista la reebay buu u baab yahay altajsiis iyo taqsiis labadaba waa la yidhaahdaa waxa weeye waa in la nuuradeeyo dee nuuraddana haddii aan marka waxa meesha aan marka hore la talbiisin nuuraddu ciidda qaban mayso calaa kulli xaal aljisu waxaa la yidhahda nuuraddaa la yidhahdaa aljisu marka can tajsiisi alqabri xabaasha in la nuuradeeyaa nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam iyo in korkeeda la dhiso xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo kow can jaabirin radia allahu canhu qaala naha rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam an yujasasa alqabr jaabir waxa uu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu reebay oo diiday an yujasasa alqabru ay can an yujasasa alqabru ay can tajsiisi alqabri xabaasha in la nuuradeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebayoo waa diiday wa an yuqcada calayhi iyo in lagu dul fadhiistana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebayoo waa diiday wa an yubna calayhi in korkeeda la dhiso iyadana waa reebayoo waa diiday rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa xabaalaha inaan la nuuradayn la talbiisin la dhisin kullu dalika xadiisku waa faa'iideynaya wa an yuqcada calayhi waxay la mid tahay xadiiskii aynu soo maray ayay la mid tahay xadiis hore waynu soo marro qudhiisa juluuska diidaaya laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha marka juluuska iyo qucuudka dhammaan waxaa loo jeedaa xabaashii lagu dul fadhiisanayay taasaa loo jeeda marka xabaalihii waa in markaa ciiddooda lagu rogaa laakiin dhisid la dhisaayo la korraysiinayo ama guri laga duldhisaayo ama yadaba kaabad laga duldhisaayo kaabad weyn loo yeelaayo kullu daalika waa la diidaya waatii xadiiskii cali ay ku soo aroortay inuu ku yidhi abulhayaaj alasadi alaa abcasuka cala maa bacasani calayhi rasuulu ullahi sala allahu alayh wasalam anlaa tadaca qabran mushrifan ila sawaytahu walaa timhaalan ila tamastahu ma kuu diraa rasuulku sala allahu alayh wasalam arrinku igu diray ma kugu dira aniguna inaanad ka tegin xabaal taagan inaad arlada la sinto mooyaane iyo sawir markaa waxayn yacni taagan oo taallo oo la sameeyeyna inaad ka tegin isagana inaad markaa baabi'isa mooyaane marka xabaalaha in la dhiso ma aha in la talbiiso ma aha in kaabado markaa loo sameeyo oo kaabada dhulka ka taagan yacni markaa laga dul dhiso ma bannaana xataa ciidda markaysagaa in aad loo taaga maaha qadarka ruqsada loo haystaa waa qadra shibrin waa taako in la eg taaka in la eg arlada waa laga sarraysiin karaa laba siyood baa la sameeyaa in xabaashii arlada lala simo taagisba aan loo yeelin taswiya arlada ay la sinaato iyo in xabaashii la yaro taago qadar yar qadarka taakada la eg waxaa la yidhahdaa midna tasniim baa la yidhahdaa midna tasdiix baa la yidhahdaa mid satxa al ardi baa lala simayaa oo dhulkaa farqi ka yeelan mayso waxaa sidaasoo kale loo aasi jiray dadka la doonaayo inaan lagu lumin oo aan lagu kadsoomin dadka qaarkood baa markaysa markaa dhici karta inay dadku qulubi ku sameeyaanoo hadday xabaashiisa garan lahaayeen ay ka barakaysan lahaayeen oo ku dawaafi lahaayeen oo yacni qulubi kula iman lahaayeen ya marka waxa weye qabriga caynkaasoo kale ah dadku inaynay garanba meeshuu ku aasan yahay baa fiican arlada lala simo haba iska baabao sida labaad waxay tahay in arlada laga yara taago labaduba inay bannaantahay culammadu waa isla oggol yihiin qadarka laga taagayaana waa qadarka taaka wixii laag wixii taaka ka badan in arlada laga dheereeyaa ma bannaana laakiin qadarkaa taakada la eg baa ruqsad loo haysta culammada qaarkood tasniimkay fadilaan in arlada laga yara taago oo ciidda la dhooriyo si loo garto meeshu inay xabaal tahay oo looga baydho si loogu duceeyo marka la soo maro yacni marka waxa fiican bay yidhaahdeen in intaa yar laga taago arlada culamada qaarna sida kale fadilaan calaa kulli xaal labaduba inay bannaanyihin waa la isla ogolyahay laakiin intaa wixii ka dheeraada in lala yimaado ma aha in la dhisaana ma bannaana waana idaacatu maal waa xoolihii oo la dayacayo oo la luminayo waxaa kaloo ku jira dee nebigaa reebay calayhi salaatu wasalaam oo waxa weye halkaana waa xaaran weeye haddii qurba iyo wax la mida looga jeedana bidcanimaa soo gelaysa bidcanimaa soo gelaysa ta kale dariico waxay u noqon kartaa ay sababi kartaa in dadka ku lumaan oo is yidhahdaan xabaashan waxa loo dhisay yacni wax looga dultaagay dhismaha loogu sameeyey xabaalaha kale looga duway sha'ni gaara inuu lahaa dadka qaar baa laga yaabaa xabaasha inay ka barakaystaan ciiddeeda gurtaan ku dawaafaan yacni marka waxa weeyaan eh, danahooda ay yani wixii ay doonayaan yani ula irkadaan marka si aan taasi u dhicin waa inaan ashyaada la samayn marka waxaa ku sugan saddu daraa'ic waddada mafsada keenaysa in la awdaayo waddadii mafsadu ka imanaysay bee marka horeba la awdayaa yacni saas yada wey xabaalaha markaa dhisidda la dhisaayo wixii ka dul dhisan in la dumiyaa saxan oo hadday marka waxa weeye ciddii awoodda u lihi inay dumiso oo ay marka waxa weeye markaa dhismaha ka dul dhisan ay ka baabi'iyaan ayaa saaran xukuumaadka afraaddu hadday ku tallaabsadaan arrinka noocaas oo kale a mafsado iyo dhibaata ka imanaysa laakiin waxaa laga hadlayaa yacni xukuumaadka ayaa markaysaga tan noocaasa inay sameeyaan ay tahay marka xabaalihiina waa in la ixtiraama la ilaaliyaa in xabaalihii la baloodhaystoo la iska dego oo inta markaysa markaa dhagxantiiyo wixiiba laga guro oo arlada lala simo dabeedna suuliya laga qoto oo dhismo laga dul taagto oo waxay ka mid tahay muxaramaadkay ka mid tahay dulmigii baa dee farabato markaasaa amwaaddii dhimatayna la dulminaya intee baa markaysagaa qof wanaagsan oo saalixa ah yacni xabaashiisii inta la dhistay oo la baloodhaystay yacni suuliye laga dulqotay guryaha qaarkoodoo laga qaxay baa layacni jirooo yacni markaa dadkii ay ku ladi waayeen marka la jiibsadaba wuxuu qofkii arkaa wariga kac guryaha markaysa markaa la sheegay inay iska xidhan yihiin oo ciddii gashaaba ay dhibaato kala kulanto ay dhibaato kala kulanto qaar baa suuliyadii markii la qodayey lafihii dadka laga soo saaro dabadda inta loo tuuray yacni suuli laga dhigto waxaa laga yaabaa dadka dad saalixiin inay ku jiraanoo wanaagsani yacnii xabaalahoodii suuliyada laga dhiganayo ee lagu dul kaajayo ee waxaa lagu dul samaynayo haddii waxaweye iida ay tahay fadhigii lagu dul fadhiisanayey bal haddii ka warran markaysa markaa lagu dul ciyaarayo oo lagu dul fadhiisanayo oo lagu dul seexanayo hadh iyo habeen oo guryo inta laga dhistay yacni markaa lagu dul saxaroonayo dee waa dulmi aad iyo aad u weyn dulmi aad iyo aad u weyn weeyaan dhismaha laga dul dhisayaa noocu doonaba ha noqday waa la diidaya ha ahaato kaabada in laga taagaayo markaysa markaa dhisma ah oo loo samaynayo haday eh, ama ha ahaato markaysaa qubad in laga duldhisaayo ama guri laga duldhisaayo ama masjid laga duldhisaayo yacni kullu daalika waxay noqonayaan midaan bannaanayn bay noqonaysa oo xaaraan ah baabka saddex boqoliyo sagaaliyo afartan baabu taqliidi taxriimi ibaaqi alcabdi min sayidih addoonku inuu ka cararaa inay xaaraan tahay adkaynta la adkaynayo addoonku inuu ka cararo xaaraannimadeeda adkaynta la adkaynayuu u baab yahay min sayidihi sayidkiisa ka cararo yacnii kii lahaa inuu ka cararo xaaraannimada ay xaaraan tahay adkaynta la adkaynayuu u baab yahay addoonku inuu sayidkiisa uu ka cararaa uma bannaana waa inuu sayidkiisa maqlaa oo ateecaa xaqa sayidkiisana ilaaliyaa inuu ka cararo ka baxsadaa oo taacadiisii ka baxaa yacni mid markaa u bannaan maaha isagoo addoonnimadii ku baaqi ah waayahay xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo laba can jariirin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam ayumaa cabdin abaqa faqad bari'at minhu dimma ayumaa cabdin addoon kastoo abaqa baxsada oo ka firdhado ka carara sayidkiisa faqad bari'at minhu dimma dimmadiisu beri ayay markaa dimmadu beri bay ka noqotay oo cahdigii yani marka waxa weye ma yeelanayo ama marka waxaweye ammaankii islaamnimo waa ka baxay rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey dimmada waxay culammada qaar ku fasireen in looga jeedo cahdiga adimma waxay dhaheen waa cahdiga cahdigana waxay ku fasireen in loo jeedo cahduliimaan yacni ballankii iimaanku ka baxay calaa haada wuxuu la macno noqonayaa faqad kafar riwaayadda dambe inoo iman doonta ayuu la macno noqonaysa marka saa loo fasiro weji labaad waa loo fasiray oo in la yidhaahdo dimmada waxaa loo jeeda ammaanka oo ammaankii islaamnimada lagu ammaan gelinayey taas yadaa buu ka baxay laga tilmaamaayo oo xaaladda caynkana xurmadii uu yeelanayey ee la ilaalinayey ee lalahaa sayidkana addoonka ha dilin ha dhibaataynin tiibuu ka baxay yacni cuquubaanu dee mutaysanaya haddii markaa uu sayidka helo hadduu sayidka helo cuquubbuu mutaysanaya waayahay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidka kun iyo toddoba boqol qaarkoodna waa kun iyo siddeed wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey jariir can inabiy sala allahu alayh wasalam isaguna nabiga ka warinaya calayhi asalaatu wasalaam qaala inuu yidhi ida abaqa alcabdu lam tuqbal lahu salaatun abiqa iyo abaqa labadaba waa la yidhaahdaa labadubana waa fasiix idaa abaqa alcabdu addoonku hadduu baxsado oo sayidkiisa ka cararo lam tuqbal lahu salaatun salaad laga aqbali maayo wax salaada lagama aqbalayo biddihii ayaa cararay oo ka baxsaday sayidkiisii kii lahaa salaad laga aqbali maayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim iyadana u sugnaatay faqad kafar addoonku hadduu cararo baxsado oo sayidkiisa ka baxsado ka cararo faqad kafar waa kufriyey yacni nooc kufriya ayuu la yimi xaqii sayidkiisu ka abaalka daray kufriga waxaa loo jeedaa waa kufraanu xaqi sayidi yacnii xaqii sayidkiisa inuu ka kufriyaa laga tilmaamaya sidii kufraanu cashiir oo kale haakada culamada qaar waxay ku xambaareen kufrigan in loo jeedo akbar kufrigii weynaa waxaana yidhaahdeen waxaa looga jeedaa mustaxilli xalaashaday baxsiga uu ka baxsanayo ayaa looga jeedaa hadduu xalaashaday arrinka noocaasa waa kufrinaya milladda waa ka baxaya lam tuqbal lahu salaatuna waxaa loo jeedaa dee salaadna ka asixi mayso calaa haada marka lagu xambaaro mustaxilliga in looga jeedo laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen mustaxilliga in lagu xambaaraa daruuri ma aha sidaas aawadeed wuxuu noqonayaa in kufrun duuna kufrin laga tilmaamayo kufraanu xaqi sayidi in looga jeedo sidaasaana adhara oo fiican lam tuqbal lahu salaatu nasixada salaadda la diidi maayo waxaa laga tilmaamayaa xaggii sawaabkiiyo ajarka ayaa looga jeedaa oo lama aqbalayo salaad lagama aqbalayo laba macnay u soo aroortaa mar waxay u timaadaa in sixada la diidaayo marna waxay u timaadaa sawaabkiiyo ajarka in looga jeedo yacni marka ayay u timaadaa qabuulka iyadoo la nafiyo in sixada looga jeedo in la nafyinaayo waxaa ka mid a in allaha laa yaqbalu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawada'a yani nafyulqabuulku wuxuu udhacayaa nafyu sixa qabuulkii baa la nafiyey sixada ayaana markaa la nafyinaya la diidaya sixada la nafyinaya waana usoo aroortaa iyadoo aan sixada la diidaynin ee la diidaayo xagga sawaabkii ajarka in laga tilmaamayo mowdican oo kale de salaaddii waxay dhacday iyadoo shuruuddeedii arkaanteedii waxaydiba dhammaystiran yihiin salaaddii ashyaadii burinaysayna yacni lama socoto arrinkanna waa arrin khaariji oo ka baxsan salaadii oo daatadii salaada wax ku sugan maaha oo jihada nahyiga iyo jihada markaa amarku markay kala baxsan yihiin nahyigu fasaad keensan maayo labada jiho ayaa infikaak ku jiraa oo kala baxaya marka xaaladday caynkaa tahay yacni markaa nafyu sixa kama dhalanayso nafyu sixa kama dhalanayso waana maraatiboo dee nahyigu haddii markaa midi suuro geli weydo takalaa loo gudbaa wanafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayanna rutba yacni saas yada wey ashyaada qaarkood ay soo aroortay ee salaad laga aqbali maayo waxay culammada qaarkood ijmaac ku soo rareen inaan qadaa la amrayn oo oo kale man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla waxaa xadiiskaasoo kale sharaxa markaa shuruuxda sida sharaxa saxiixu muslim oo kale ee lagu soo naqliyey culammadu dhammaan inay isku waafaqsan yihiin wax qadaa ah inaan la amrayn la odhanayn salaaddii qallee haddii salaaddu aynay asixi lahaynna waxaa la amri lahaa muddadaas in la qalleeyaa la amri lahaa oo salaadihii markaysa markaa yacni wakhtigaas dib lagala yimaadaa la amri lahaa mar haddaan taas la amrin waxaa laga qaadanayaa in sawaabkii ajarka yacni markaa la waasiinayo oo nafyulqabuulka u dhacaayo yacni xagga ajarka laakiin aan looga jeedin yacni sixadii aan looga jeedin macnaha haddee inuu ku gaaloobayo marka oo milladda kaga baxaayo waayo hadduu gaaloobi lahaa dee laguma qaydeen afartan habeen baan salaad laga aqbaleen waxay noqon lahayd cala aliطlaaq inaan looga aqbalayn ilaa uu soo islaamay noqon lahayd marka mar haddii lagu qayday wakhti gaar ah oo la yidhi muddada intaa la eg baan laga aqbalaynin waxaa laga fahmayaa wixii ka ziyaadaa in laga aqbalaayo walow lam yatub ila towbad lama sheegin haayana loogama dhigin nafyulqabuulka ilaa intuu ka toobad keenayo lama odhan calaa haada waxay ku tusinaysaa inaanu markaysa markaa gaaloobinoo milladii ka bixin bilkulliya aanu uga bixin markaa diinkii ayay markaa caddaynaysaa marka calaa kulli xaal lam tuqbal lahu salaatunna macnaha laga tilmaamayaa saas yadaa weeye jamaahiiru ahlicilmina saas yadaa bay ku fasireen hadday noqoto sixa in la nafinayo in lagu fasiro waa in lagu xambaaraa inuu xalaashaday oo mustaxilli yahay oo qofkani qof gaaloobay waa inuu yahay markaa qof gaaloobay waa inuu yahay haddaanu gaaloobin yacni waxaa loogu xambaarayaa macnahaasaa lagu xambaaraya waa yahay rawahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey wa fi riwaayati riwaayo kalena waxa ku sugnayd faqad kafar waa gaaloobay riwaayada kalena muslim bay ku sugantay waxaa laga qaadanaya kufrigu inuu u qaybsamo kufri akbar iyo kufri asqar waa cinda ahli sunnati waljamaaca kufrigooda akbar ma aha waxaa jira kufri asqar ama kufrun duuna kufrin baa jira waxayna ka mid tahay meelaha dadka qulaadda ee takfiirka ku talax tegay ay ku lumeen qaarkood oo ay u qaateen daliil kastay arkaan oo kufri sheegaya inuu akbar yahay ay u qaateen yacni taasina sax maaha ahlu sunna waxay ku ijmaacsan yihin oo isku wada waafaqsan yihiin kufriga nusuusta ku soo arooraa inaan wada akbar ahayn ee kufri asqar uu jiro iyo kufri akbar sida shirkul asqar u jiro oo riyaaga uu yahay iyo ashyaa kaleba ayaa kufrul asqarna uu jiraa waana tii xadiiskii ay ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dumarka u sheegay badankiinna waxaan ku arkay naarta ayaan ku arkay waxay yidhahdeen sababtu waa maxay wuxuu tugsirna allacna wa takfurna yacni lacnadda badisaan waana kufridaan qulna ayakfurna billaah waxay yidhahdeen rasuulka ilaahayow ma allah bay ka kufriyaan qaala takfurna alcashiira ninka xaqiisa ama nicmadiisa iyo wanaaggiisa ka abaalka dartaan oo ka kufridaan marka wuxuu tilmaamayaa kufrigu inaanu dee ahayn kufrun billaahi aanu ahayn ayuu markaa tilmaamaya sidaas ayuu markaa tilmaamaya wakada axaadiista kalena waa ku soo aroortay oo kani ka mid yahay oo ka mid yahay e, sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun yacnii cayda dadka muslim qofka muslimkaa la caayaa cayda qofka muslimkaa la caayaa waa faasiqnimo e, dirirta lala diriroo lala dagaalamaana waa kufrun nebigu waa kufri buu yidhi xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxaa la garanayaa diriirta qof muslima lala diriiro ama lala dagaalamo amaba la dilo dil camdi o cudwaan ah inaan milada lagaga baxayn ay tahay dembi kabaa'iroo weyn ay tahay hadduu milada laga bixi lahaana derriddaa loo dili lahaa bacda alistitaaba laakiin qisaas baa haddii la dilaayo loo dilayaa qisaastaana waxa u door leh cidda markaa yacni weliyudamka ah baa u door leh oo hadday doontana ka cafin karta hadday doontana yacni markaa dilka dooran karta kada dee haddii marka waxa weeye e, riddo loo dilaayana dee in la yidhahdo cid baa ka cafin kartaa yacni meesha may timaadeen calaa kulli xaal adilo badan baa soo aroortay oo mawduucaas sheegaysa oo tilmaamaysa axaadiiskanna daliil buu u yahay waa yahay addoonka kan dambe wuxuu markaa daahir ku yahay in looga jeedo addoon muslim ah ila lam tuqbal lahu salaatun baa la yidhi laakiin ka hore dee ixtimaal baa ku jira oo muslim iyo gaal mid walba uu aqbali karaa addoonkii inuu gaal yahay inuu muslim yahay haddii lagu xambaaro addoonku inuu addoon gaala yahay haddii lagu xambaaro faqad bari'at minhu dimma wuu cararay gaaladii buu u galay yacnii ammaankii iyo dimmadii waa ka baxay dee xaalka noocaasa waxa marka uu noqonayaa dhiiggiisii inuu marka waxa weeye bannaanaanayo hadduu addoon gaala yahay laakiin dee kuma gaaraho ayuma cabdin siiqadu waa caam oo alfaadda cumuumkay ka mid tahay tan oo kale in la isticmaalaa marka adoon kasta waxay ku dhici yani mid kasta soo gelaya marka yani xukunkan faqad bari'at minhu dimma yani mid eh, macno mushtarak ah waa in loogu fasiraa yani cahdigii muu ka baxay cahd aliimaan ayuu markaa ka baxay ama oo laga tilmaamayo marka faqad kafaroo kale inay marka la macno tahay oo looga jeedo yani lagu xambaarayo in nooc kufriya yani uu ku jiro looga jeedo ama layahay ammaankiibuu ka baxay iyo xurmadii la siinaayey ee la ilaalinayey ee sayidkiisana lagu lahaa ha dhibaataynin ha garaacin ha dilin yacni tiibuu markaysa marka ka baxay cuquubana waa mutaysanaya dee sayidkiisu hadduu helo uu ciqaabayo baabka saddex boqoliyo konton baabu taxriimi ashafaacati fi lxuduud in laga shafeeco qaadoo laga ergeeyo xuduudda wixii xad sharciya ah inay xaaraan tahay buu u baab yahay oo qof in la yidhahdo xadka ka daaya taa in laga ergeeyo oo cidi markaa ay ka shafeeco qaado waa arrin xaaraanan bannaanayn maadaama ay waajib tahay xuduudda in la oogo oo waajib sharciya uu yahay baajinta la baajinaya ma bannaana in la dalbado oo la codsado in la baajiyo oo arrinkaa laga qayb qaataana ma bannaana waayo waa icaana cala al waa dembigii oo cid lagu caawinaayo waa waajibkii sharciga ahaa oo la doonaayo in la baajiyo waajibkii sharciga ahaa oo fulinta la fulinayo la doonayo in la baajiyo marka ma bannaana ee xaaraan weeye qaala allahu tacaala allah waxauu yidhi alzaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jaldah alzaaniyatu gabadhii sinaysatay qofkii dumaree sinaysatay iyo wazaani ninkii sinaystay fajliduu garaaca kulla waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka mida waxaa garaacdan mi'ata jalda boqol jeedal garaaca walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah walaa ta'khudkum yayna idin qaban bihimaa iyaga yana idin qaban ra'fatun naxariisa u naxariisanaysaan iyaga yana idin qaban ay walaa ta'khudkum ra'fatun bihimaa baa macnuhu dhacaya marka bihimaa ra'fatun bay ku tacalluqdaa dhimrin iyo naxariisa u naxariisanaysa inaan idiin qaban labadoodaas fii diin illaahi ilaahay xukunkiisa iyo sharcigiisa fulinta la fulinaayo naxariisiyeena idinka qabanoo ha ka baajinina ha uga tudhina ee xadka sharciga ku fuliya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin qaar rumaynaya allah iyo maalinta aakhiro ay falaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illah wax ra'fiya ina idiin qaban iyo naxariis ahi ee xadka ku fuliya oo jeed loo garaaca saas waxay tahay in markaa jumlada fajlidu aynu ku khabarnay azaaniyatuna laga dhigo mubtade laga dhigo azaaniyatu wazaani waxaa lagaga khabrayaa fajlidu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda weji kale fii yutla calaykum ayaa la qadaraya waxaa laydinku akhrinayo waxaa ka mid a azaaniyatu wazaani ay xukmu azaaniyati wazaani labada qof ee sinaysta ee ninka iyo qofka dumara ee sinaysta xukunkooda saasina waa sida siiba siibawihi maray markaasaa dabeedna markaa la odhanaya fajliduu kula waaxidin minhuma mi'ata jalda yacnii xuduuddii xad ka mida ayuu sheegay marka xadkaas ka midka ah ee uu sheegayo wuxuu inoo caddaynayaa xadku inay waajib tahay in la fuliyo xadka uu sheegayna wuxuu uga jeedaa tusaalayn waxaana ku sugan walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fi diin illaah in laga shafeeco qaadaana waa dee tudhaalo qofkii loo turayo looga naxariisanayo xadkiioo la doonayo in laga baajiyo marka tii la reebay soo gudagelaysaa walaa ta'khudkum bihima ra'fatun fii diin illah bay soo gelaysaa shafaacada laga ergeeyo xuduudda oo lays yidhaahdo markaa ka baajiya xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo sagaal iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo afar wacan caaishata radia allahu canha ana qurayshan ahamahum sha'nu lmar'ati almakhzuumiyati alatii saraqat bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen caaisha anna qurayshan quraysh ahamahum waxaa hamigeliyo o warwargeliyey sha'nulmar'ati qofkii dumara xaalkeedii qofkaa dumaro almakhzuumiyati tii reer bani makhsuum loo nisbeeyey ahaatay allatii taasoo qofkaa dumaroo saraqatu xadday yani shanigeeda ayaa markaa yani markaa warwargeliyey ama murugo geliyey faqaaluu waxay yidhaahdeen man yukallimu fiiha rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaa kala hadlaya rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalam yacni si xadka looga baajiyo yaa kala hadlaya faqaaluu haddana waxay yidhaahdeen waman yajtari'u calayhi ila usaamatu bnu zaydin oo yaaba ku dhiiranaya bay yidhaahdeen rasuulka sala allahu alayh wasalam arrinkaa inuu la soo qaado kala hadlo ilaa usaamatu bnu zaydin usaamo ina zayda mooyaane ma cid kalaaba ku dhiiran karta inay kala hadasho xibbu rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam ay maxbuubu rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam oo kii rasuulku jeclaa ahaaday waa ficli oo mafcuul looga jeedo fakallamahu usaama usaamay haddaba u tageen usaamay arrinkii u sheegeen usaamay yidhaahdeen kala hadal dabeed wuu aqbalay fa kallamahu usaama waa la hadlay rasuulka sala allahu alayh wasalam fa kallamahu usaamatu usaama rasuulka sala allahu alayh wasalam arrinkaa kala hadlay inuu uga shafeeco qaado ayuu ula hadlayey inuu uga shafeeco qaado ugala hadlayey fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi atashfacu fii xaddin min xuduudi illaahi tacaala aw ma waxaad ka shafeeco qaadaysaa oo ka ergeynaysaa fii xaddin min xuduud illaahi tacaala xad xuduudda ilaahay ka mida miyaad ka shafeeco qaadaysaa yacnii in la baajiyo xadka ah miyaad ka shafeeco qaadaysaa waa inkaar yacni istifhaamka waxaa looga jeedaa ha ka shafeeco qaadin marka xuduudda shafaaca ma gashay ha ka shafeeco qaadin uma qaama intaa dabadeed intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kacay fakhtataba waa khudbadeeyey uma qaala dabeedna waxa uu yidhi ayuha annaasu dadow inama ahlaka aladiina qablakum waxaa halaagay oo qura kuwii idinka horreeyey annahum kaanuu inay ahaayeen idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuuh inay ahaayeen idaa saraqa fiihim yaga dhexdooda hadduu xado ashariifu ka sharafta badani tarakuuhu way ka tegi jireen oo way jireen xadkamay jari jirin wa idaa saraqa fiihim addaciifu hadduu xado ka taagta daranna aqaamuu calayhi alxadda xadka ayay ka oogi jireen oo ku fulin jireen wa aymullaahi dhaartan markaa yacni allah ku dhaaranayo ayaa markaa qasamii dhaartaydii ahayd waa dhaar baa looga jeedaa oo yamiinku waxaweeye dhaarta weeye marka in la jamciyo aymun laga dhigana waa dhacdaa nuunka la daayo in nuunka la gooyona waa dhacdaa low anna faatimata binta muxammadin sala allahu alayh wasalam saraqat haddii faatimo oo ina muxamed ahi ina rasuul ahi calayhi salaatu wasalaam saraqat ay waxxadi lahayd fardan wa taqdiiran ilaahay baa ka badbaadiyey laqatactu yadaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waa goyn lahaa gacanteeda hadalkaa wuxuu u yidhi quusgoyn uu quusgoynaayo si aan qofnaba u damaacin qofkan baa sharaf lehe qofkan baa sharaf badan ama sharaf lehe yacni xad yaan laga jarin si aan taas qofnaba marka aan u damaacin ayuu quusgoyn ayuu hadalkaa u yidhi uu u quusgoynaayo muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kaloo saxiixa ku sugan waxaa ku sugnayd fatalawana waxa isbeddelay wejhu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam wejigii rasuulka cadho uu ka cadhooday daraaddeed yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisu wuxuu ahaa mid welwelayo muraayadu buu ahaa muraayadoo kale ayuu ahaa marka hadduu wax karaahiyeysto ama wax ka cadhoodo wejigiisaa laga garan jiray markiiba wejigiisaa isbedeli jiray fa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam atashfacu fii xaddin min xuduud illaah ma waxaad ka shafeeco qaadaysaa xad xuduudda ilaahay ka mida ah. qaala usaamatu usaame wuxuu yidhi istakfir lii yaa rasuul allah allah dembidhaaf iiga bari rasuulkii ilaahayow sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi suma amara bitilka almar'ati faquطicat yaduha intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa amray qofkaa dumara ay biqaطci yadi tilka almar'a qofkaa dumara gacanteeda in la gooyo ayuu amro faquطicat waa la gooyey yaduha gacanteedii baa la gooyey oo xaddu sariqa ayaa laga oogoo lagu fuliyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qof dumara oo quraysh ah oo weliba reer bani makhsuum ka dhalatay ayaa waxadday markaasaa dabeedna waxay yidhaahdeen gabadha caynkan ahayd dee sharafta badan ee reerihii laandheeraha ahaa ka dhalatay yacnii gacanta yaan la goynay ha laga shafeeco qaado ha laga baajiyo arrinka ha laga ergiyo quraysh laba reer baa ugu laandheeraysnaa reerna waa reer bani makhzuum waa reerku abujahal ka dhashay reerna waxa weeye waa qusay ibnu kilaab waa reerku nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhashay sidaasayna u sinnaayeen oo qusay ibnu kilaab iyo makhzuum ibnu yaqada ayaa sinnaa markaasay waxay yidhaahdeen waa in markaa arrinkaa looga shafeeco qaadaa lagala hadlaa rasuulka sala allahu alayh wasalam si aan gacanta looga jarin soo jeedinta si ay soo jeedinayaan marka may garanayn in xuduudda ayna shafaaca aynay geli karin taa may garanayn usaamana ma garanayn nimanka kale qureyshyada sidaa yidhina may garanayn ila muslimiin bay ahaayeenoo ciddan rasuulka sala allahu aleyh wasalam odhanaysa ha loo ergeeyo waa ciduun marka ka mid a ah, dee saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida weeye markaasaa waxa weeye la yidhi cid kaleba kalama hadli karto aan ahayn usaamatu bnu zayd usaama marka arrinkii lagala hadlay usaama dabeedna markaa doonay inuu ka shafeeco qaado nebiguna waa ku inkiray calayhi salaatu wasalaam waana ka cadhooday yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka cadhoonayey wixii sharciga khilaafsan ee mukhaalafo ah waa ka cadhoonayey cadhoduna wejigiisa waa ka muuqan jirtay markuu faraxsan yahay wejigiisu waa wirwiri jiray waa nuuri jiray marka uu cadhoodo wejigiisu waa isbedeli jiray fatalawwana wajhu rasuuli llaahi sala allahu aleyh wasalam muxuu isla beddelayaa waxa weeye waa mukhaalafadan cadhada uu ka cadhooday weeyaan markaa si caamuu doonay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u caddeeyo xuduudda inaan shafaaca gelin dabeedna wuxuu tilmaamay ummadii hore in waxyaalihii lagu halaagay ay ka mid ahayd ummadaha qaarkood haddii mid sharaf badani waxadana way iska dayn jireenoo xad kamay jari jirin haddii mid daciif oo taag darani uu waxadana eh, xadkay ka jari jireen marka arrinka noocaasi arrin halaag sababi kara inuu yahay baa laynoo tilmaamaya xadka waa in markaa dhammaan dadka laga wada gooyaa oo kuwa dacafada keliya aan laga goyn ee cid kastoo xadka gasho waa in xadkii laga jaraa sinaba aan looga baajin laa bishafaaca walaa bighayriha markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa uu yidhi xataa eh, hadday faatima wax xadi lahayd fardan wa taqdiiran gacantaan goyn lahaa manaa qofnaba xadka ka baajin maaya macnuhu dhacaya waa yahay baabka saddex boqol iyo koob iyo konton baabunahyi can altaqawuti fi ariiqi innaasi wa dillihim wa mawaarid almaa'i wa naxwiha baabunahyi reebista la reebaayuu u baab yahay can itaqawudi saxaroodka lagu saxaroonayo fii tariiqi innaasi dadka dariiqooda iyo waddadooda lagu saxaroonayo in la reebay ayuu u baab yahay wa dillihim iyo harhkooda meelahay harhsanayaan in lagu saxaroodo reebista la reebuu u baab yahay wa mawaarid ilmaa'i iyo meelaha biyuhu maraan wa naxwiha iyo kuwa la midka ah iyo meelaha la midka ah yacni meesha danta lagu gudanayo ama lagu saxaroonayo ama lagu kaajayo akramakum allah waa inay noqotaa meel baydhsan ama meel loogu talagalay oo sida markaa weeye suuli oo kale musqul oo kale yacni meel khala ah ama waa inay noqotaa meel baydhsan oo dadka dariiqooda iyo markaa meeshay harsadaan iyo aan ahayn waa inay markaa noqotaa yacni gacamada biyuhu soo marayaan meelaha biyo dadku cabayaan gacamadoo kale waa inaan la fadhiisan meelahay dadku harsanayaan waa inaan la fadhiisan meelaha yacni dariiqa iyo waddada ah waa inaan la fadhiisan waayo dadkii baa ku dhibaatoonaya dadkii ayaa ku dhibaatoonaya sidaas aawadeed baa loo diidayaa waayahay qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu waladiina kuwii yu'duuna dhibayey almu'miniina ragga mu'miniinta waalmu'minaati iyo dumarka mu'minaatkaa dhibayey bikayri ma ktasabuu waxay galabsadeen waxaan ahayn ku dhibayey yacni waxaynay galabsan ee ku dhibaataynayey faqad ixtamaluu xaqiiqee waxay xambaarteen buhtaanan been abuur iyo wa isman dembi dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad marka si caama waxaa laynoogu sheegayaa ahluliimaanka inaan la dhibin oo xaqdarro aan lagu dhibin haddii la dhibana oo xaqdarro lagu dhibo afiyo yacni marka addinkay doonto ha noqoto waxaa lagu dhibayaaye waxay noqonaysaa mid markaa dembi weyna bay noqonaysa dembi weyn ayay noqonaysa wuxuu u soo qaatay cumuumka aayadda ayuu daliishanayaa oo wuxuu ka daliishanayaa haddii waxa weeye meelihii dariiqyada ahaa ay marayeen dee waxa weeye saxaroo kale la dhigo ama meelihii ay harsanayeen ama waxa weeye markaa meelihii biyuhu soo marayeen dee nooc tadarura ama dhibaataa baa ka imanaysa ama biyihii fadhiyey oo kale markaysa marka haddii lagu kaajo yacni dhibaatooyin baa ka imanaya yani biyihi waa najaasoobayaan dadkii waxa waa ku dhibaatoonayaan marka saxaradan inay isku taagaan meeshii ay islahaayeen harsada haddii la dhigo yacni waxaway ma harsan karaan marka waxaweeye dee dhib baa ka imanaysa marka cumuumka aayadday soo gelaysaa buu u jeedaa xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa weeyi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ittaqu llaacinayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ittaquu iska ilaaliya allaacinayni labada wax nacdala iska ilaaliya qaaluu waxay yidhaahdeen waman laacinaani labada wax nacdala waa maxay yani waxaa loo jeedaa nacdal bay sababaan markaasaa laga soo qaaday sababistii nacdasha ay sababayeen kaannahu inay nacdaleen ya qaala wuxuu yidhi aladii yatakhallaa fii tariiqi innaas waa ka markaa yani ku kaajaya ku saxaroonaya dadka waddadooda aw fii dillihim ama harkooda yacni ku kaajaya weeye rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in meesha waddada ah ama meesha la hadhsanayo inaan danta lagu gudan aan halkaas marka waxa weeye qofku yacni aanu ku kaajin ama ku saxaroon yacni sidaas ayaa laga tilmaamaya hadday taasi dhacdana waxaa marka ay sababaysaa dee dadka qaarkood inay nacdalaan ayay sababaysaa marka si aan loo nacdalin waa inaanu marka horeba taal la iman nacdasha la nacdalayana waxaa loo jeedaa waaqic ahaan inay dhacdaa laga tilmaamaya eh, laakiin qofka sidaa sameeya nacdala muraadku ma aha ee eh, waxay noqonaysaa min baabi alikhbaari bilwaaqic sida dhacdee haalibka in laga warramayo noocaasay markaa noqonaysa laakiin looma jeedo nacdasha la nacdalo ayaa bannaan yacni muraadku maaha marka xadiiska uu inoo keenay laba shay buu sheegayaa laakiin mawaaridda ku dari maayo laakiin xadiis kale ayaa soo arooray oo kollay mawduuca sheegaya oo meelaha marka eh, mawaaridda ah ee eh, biyuhu marka ay maraanna ku daraya ayaa soo arooray abu daawuud iyo ibnmaajah ay soo wariyeen yacni xadiis caynkaasaa jira laakiin markaa sixadiisa ayaa hubin u baahan waxaan filayaa in wax laga sheegi jiraan filaya laakiin waxaa laga daliishanayaa oo kale dee cillada inuu kala mid yahay oo waxaa loo diidayaa in loogu kaajo ama loogu saxaroodo labadan mawdic waa maxay waa dhibaatoodka dadku ay ku dhibaatoonayaan weeye dee tii kale sidaasoo kale iyaduna kala midoo dadku ay ku dhibaatoonayaanna waxay noqonaysaa iyaduna inay xukun ahaan raacayso ay la mid noqonayso yacni saasay noqonaysa baabka saddex boqol iyo labiyo konton baabunahyi can ilbawli wa naxwihi fi lmaai araakid reebista la reebaayuu u baab yahay canilbawli kaadida lagu kaajayo wa naxwihi iyo waxa la midka ah oo najaasaadka kale in markaysaga lagu shubo amaba lagu saxaroodo ama najaaso kale lagu shubo fi lmaai araakidi biyihii fadhiyey reebista la reebaayo ayuu u baab yahay oo biyaha fadhiya dee in markaa lagu kaaja ma aha waayo waa kooban yihiin biyaha fadhiyayna dawa iskaga daba tegayaan markaysa markaa kaadidii haddii markaysaa la banneeyo oo la fasaxo waxaana ka imanaysa marka dambe inay najaasoobaan oo dee daahir marka ay noqon waayaan ama wax daahirin waayaan yacni saasaa ka iman karta taas ayaa markaa ka iman karta amaba caafimaad ahaan dadku ay ku dhibaatoodaan xadiiska kun iyo toddoba boqol iyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo lix can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nahaa can an yubaala nahaa an yubaala fi lmaai araakid jaabir waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam nahaa uu reebay an yubaala in lagu kaajo inuu reebay ay can an yubaala macnuhu dhacaya laakiin maadaama an ay tahay qiyaasi weeye xarafka in la xadfaa mar haddii la garanaayo oo labsi aanu ka imanayn fi lmaai bihii fadhiye in lagu kaajo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nahiyey waa reebay ha samaynina buu yidhi rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiis kale oo kollay markaa ku macno dhowna waa jiraa oo isla macnaha ku saabsan oo isaguna min xadiisi abi hurayra ayaa isaguna jira marka axaadiistaasi waxay diidaysaa biyihii fadhiyey in lagu kaajo ayay diidaysa sababta loo diidayaana waxay tahay waa cillada tanajuska waa inay nijaasoobayaan haddii la oggolaado in lagu kaajo waxay dariico u noqonaysaa ama sabab u noqonaysaa inay biyihii najaasoobaan taasay sabab u noqonaysa taana nooc dararina waa ku jiraa dee biyihii marka lagumana tahaaran qaadan karo yacni marka lamana eh, isticmaali karo lama cabbi karo baabka saddex boqol iyo saddex-iyo konton baabu karaahati tafdiili alwaalidi bacda awlaadihi calaa bacdin fi lhiba waalidku ama aabbuhu inuu kala fadila inay karaahiye tahay buu u baab yahay bacda awlaadihi ubadkiisa qaarkood inuu fadilo calaa bacdin barhka kale ka fadilo fi lhibati hibada ama deeqda uu siinayo inuu kaga fadilo oo u kala buriyo karaahada la karaahiyaysanayuu u baab yahay yacni ubadka waxa la siinayo waa in laga siimaa loo cadaalad sameeyaa yacni qaarkood aan loo burinin ama qaar aan la qadin ama qaar aan loo yarayn laakiin loo cadaalad sameeyo xadiidka kun iyo toddoba boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo siddeed boqol iyo toddoba can nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma nucmaan ibni bashiir waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen yani isagiiyo aabihii labaduba waa laba saxaabi weeye aabihiina wuxuu ka mid ahaa saabiqiintii buu ka mid ahaa waa bashiir ibnu sacdin weeye raggii albaycatu alcaqabati athaaniya ka qayb galay buu ka mid ahaa markii dambena yacni markaa mashaahiddii iyo goobihii markaysaga ka qayb galay ayuu ahaa waana saxaabigii weydiin jiray bashiir ibnu sacdin waa saxaabigii nebiga weydiin jiray calayhi salaatu wasalaam waa garanaynaa sidaanu kuu salaamayne fa kayfa nusalli calayk waa nucmaan aabbihii ninka su'aashaa lahaa bashiir ibnu sacdin weeye bashiir ibnu sacdin weeyaan waxaana la yidhahdaa saqiifatu bani saacida markii saxaabadu ay joogeen ee abubakar la baayactamayey ruux ansaaroo la baayactamay isaga ugu horreeyaa layidhi awalu man baayaca abaa bakrin min alansaar bashir ibnu sacdin buu ahaa baa layidhi waagii dambena waa istishaaday can eh, nucmaan bni bashiirin radia allahu canhuma ana abaahu ataa bihi rasuulu allahi sala allahu aleyh wasalam nucmaan aabbihii ayaa ataa bihi nucmaan la yimi oo keenay u keenay rasuulallaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay nucmaanoo inan yara oo u wado ayuu nebiga u keenay nucmaan aabbihii oo bashiir ibnu sacdin ahy fa wuxuu yidhi innii anigu haddaan bashiir ahay naxaltu bnii haadaa ghulaaman kaana lii naxaltu waxaan siiyey ibnii inankayga haadaa kan ah ghulaaman wiil baan siiyey macnaa addoon baan siiyey wiilkaasoo kaana lii aniga ii sugnaaday waa wiil addoon ah bidda'ah fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam a kulla waladika naxaltahu mila haada ubadkaaga dhammaantii ma siisay mila haada kanoo kale ma siisay yacnii biddahan aad siisay markaa inankan aad siisay ubadkaaga kalena yacni biddayaal la mida ma siisay fa qaala wuxuu yidhi laa maya fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi farjichu cisho yacni ha u dayne yacni cishoo la noqo yacni markaa deeqdaada wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi afacalta haada biwaladika kullihim afacalta haadaa sidaa ma ku samaysay yacnii deeqda aad siisay nucmaan oo kale biwaladika ubadkaaga ma ku samaysay kullihim dhammaantoodo wax la mida ma siisay wax la mida ma siisay qaala wuxuu yidhi laa maya maya ayuu yidhi qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ittaquu allaha wacdiluu fii awlaadikum ittaquu allaha allah ka baqa wacdiluu fii awlaadikum u cadaalad sameeya fii awlaadikum ubadkiinna u cadaalad sameeya farajaca abi aabbahay baa noqdoo faradda tilka asadaqa yacni sadaqaddaa waa ceshaday sadaqaddaa waa la noqdo waa ceshaday wa fii riwaayati riwaayo kale yani waxa uu siiyaa sadaqadee laga soo qaado maadaama dee wuxuu markaysaga ugu deeqay ay tahay dee waxay iska noqonaysaa waxaweye sadaqad oo dee waxaweeye ruuxu wuxuu bixiyo walow ehelkiisaba ha siiye dee inuu marka waxaweeye yacni sawaab iyo ajar ka helayo ajar sadaqadeed ka helayo ayaa dee adiladu tilmaamaysa wa fii riwaayati riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadkana dhammaan saxiixay ku sugan yihiin faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi yaa bashiiru bashiirow alaka waladun siwa haada ma kuu sugnaaday ubadaan kan ahayni qaala wuxuu idhi bashiir nacam haa qaala akun lahum wahabta lahu mila haada dhammaantood ma siisay kanoo kale qaala wuxuu idhi laa maya qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam fala tushhidnii hay markhaati gelinin idan markanba mar haddaanad kuwii kalaba siinin anigana hay markhaati gelin fa innii la ashhadu calaa jawr waayo anigu wax markaa dulmi ah kama markhaati kaco wax jawr ah wax caddaaladdii ka oo ka weecsan kama markhaati kaco kama markhaati galo ama kama markhaati kaco marka jawrku wuxuu noqonayaa waa khilaafu alcadli waa wixii cadaaladda khilaafsan marka dulmigu waa jawr yani bukhaari iyo muslim baa soo wariyey lafdigan laakiin muslim baa lasii gaara laakiin macnaha waafaqaya ayaa isla bukhaarigana ku sugan alfaadiisa qaarna waa ku sugantay wa fii riwaayatin laa tushidnii calaa riwaayo kaloo bukhaari iyo muslim ahi waxay sheegaysaa laa tushhidnii hay markhaati gelinin calaa jawrin waxaan cadaalad ahayne jawr ah oo cadaaladii ka baydhsan oo ka weecsan ama calaa jawrin wax dulmi ah wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd ashhid calaa hada hayrii ashhid markhaatigeli calaa haada kaas waxaad ka markhaatigelisaa hayrii aniga cidaan ahayn cid kale ka markhaatigeliya uma qaala dabeedna waxau yidhi ayasuruka maku farax gelinaysaa an yakuunuu inay noqdaan ilayka fi lbiri sawaa'a samafalka adiga ay kuu samafalayaan qaar siman oo eh, kuu siman inay noqdaan oo isku si kuugu samafalaya inay noqdaan ma ku farax gelinaysaa inay kuu noqdaan qaar isku si dhammaantood kuugu samafalaya qaala wuxuu idhi balaa haa qaala wuxuu idhi falaa idan balaada waxaa loo isticmaalaa eh, istifaamka nafyigu ku jiro baa lagaga jawaabaa haadiisa laakiin sidaas waa sida khaalibka ah laakiin marmar bay dhacdaa ay soo aroortaa iyadoo eh, hadal aan nafyi ku jirin in bala lagaga jawaabay in inbala laga jawaabay marar bay dhacdaa marka waxay ka mid tahay mararkii un bay ka mid tahay aya siiqada nafyi kuma jiro ayasuruka an yakunuu ilayka fi lbiri sawaa'a qaala bala marka mawdici nacam baa bala la dhigay marka cibaarada la yidhaahdo low qaaluu nacam la kafaruu yacni marka la yidhaahdo waxay uun ku dhisan tahay cibaar ahaan kolley uma sugnee waxay ka mid tahay mulax lasoo lasoo naqliyuunbay ka mid tahaye ma sugnee oo ibnu cabbaas kama sugnee waxay ku dhisan tahay uun sida mashhuurka ah ee dee carab badankeedu ugu hadashay wa ilaa markaysa marka waxaan yani sida kale lafteed waa jirtaayoo ixtimaalka kale waa ku imanayaa saas aaweed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen yacni marka nadar baa ku sugan in la yidhahdo kufri baa ka iman lahaa hadday nacam odhan lahaayeen alastu birabbikum qaaluu bala waata la soo wariyo low qaaluu nacam la kafaruu hadday nacam odhan lahaayeen halkay balaa yidhaahdeen yacni marka way gaaloobi lahaayeen rabbigeeyo ma tihid baa macnuhu u dhici lahaa marka waxa weeye ibnu hishaam alansaari xoogaa waa yaro tacaqubayaa wuxuu odhanayaa alkufru laa yahbutu bilixtimaal ya ibnu hishaam oo ka warramaya masaa'isha takfiirka alkufru laa yasbutu bilixtimaal kufrigu yacni ixtimaal kuma sugnaado yacni shay marka ixtimaal ku jiro oo sariix aan ahayn ee siyaalo kala duwan aqbali karta qofka laguma gaalaysiiyo marka calaa kulli xaal muraadka looga jeedaa bala waa nacam qaala wuxuu idhi falaa idan marba hadday caynkaa tahay sidaa ha yeelin mar haddaad doonayso inay ku wada samafalaan oo samafalka kuu sinaadaan oo isku si dhammaantood kuugu samafalaan adiguna waxba ha u kala burin ama qaarkoodna ha qadin qaarna wax ha siin ee dhammaan si isku mid ah wax u sii muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay riwaayo kale waxaa ku sugnayd aanu shiikhu inoo qorin falaysa yasluxu haada wa innii laa ashhadu calaa xaq yacni kaasi ma suubamayso ma wanaagsanaanayso falaysa yasluxu haada wa innii laa ashhadu ila cala xaq muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayadana calaa kulli xaal nucmaan ibnu bashiir eh, hooyadii waxay ahayd camratu bintu rawaaxay ahayd cabdullaahi bnu rawaaxay la walaal ahayd camratu bintu rawaaxa ina rawaaxay ahayd iyadaa marka hore ka dalbatay in markaa bashiir siiyo inankiisa nucmaan inuu wax siiyo iyadaa ka dalbatay sida riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan ay tilmaamayso ana ummahu binta rawaaxata sa'lat abaahu bacda almawhibati min maalihi libniha faltawaa biha sanatan uma badaa lah waa ku celcelisay inankan waxsii bay tidhi waxsii muddo sannada ayuu xoogaa ka meeraystay oo aanu markaa arrinkii fulin bacda daalik bay u muuqatay inuu wax siiyo markii uu yidhi waxaasaan siiyeyna waxay tidhi laa ardaa xataa tushhida rasuula sala allahu aleyh wasalam kuma raalli noqonaayo inaad wax siisay waxaad sheegaysa inaad siisay ku raalli noqon maayo ilaad rasuulka soo markhaatigeliso yaa ilaaba ilaa waa inaad rasuulka soo markhaatigelisaa inaad siisay malaa waxay islahayd yaanu kaga noqon iyo wax la mid a ila waalidku waxa ubadka uu siiyo waa kaga noqon karaa marka dabeedna sidaasuu inanka ku kaxeeyey rasuulka u geeyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna rasuulku su-aalahaasu weydiiyey waxaa laga qaadanayaa yacni muftiga marka wax la weydiiyo haddii arrinku xaalado kala duwan aqbali karo istibsaal inuu sameeyo inuu tafsiil kala weydiiya laga qaadanaya waayo nebigu waa su'aalay calayhi salaatu wasalaam a kulla waladika naxaltahu mila haada faqaala laa markaasuu yidhi dee sidaa hayeelin haddaba cilladiina waa ku baraarujiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa xukunka in cilladiisa la baraarujiyo yacni markaa iyada lafteeda xikmada looga jeedo in la baraarujiyo waa laga qaadanaya oo wuxuu tilmaamay waxaa loo diidayaa ubadka in deeqda loo kala badiyo ama qaarna wax la siiyo qaarna aan waxba la siinin waxaa loo diidayaa waa si aan cuqdadii u gelin oo hadhow markaysaa markaa qaarkood cuquuq aynay ugu sababin waalidinkaar inay noqdaan marka mar haddii la doonaayo samafalka inay kuu sinnaadaan aad rabto adiguna deeqda waa inaad ka sintaa aad u kala burin aad u caddaalad samaysaa ila kii markaa la qadiyey yacni cuqdad baa gelaysa adiga kuma jecla adiga kuma wanaajin yani hebel buu jecel yaho wanaajiya laga yaabaa inuu is yidhaahdo taasina cuqdad bay abuuraysaa marka waxaa laga qaadanaya sadu daraa'ic wadada mafsada keenaysa in la awdo xikamka markiisa markaa xukunka looga jeedana in la baraarujiyo ayaa laga qaadanaya waa yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa shaygii marka waxa yani dembi ah inaan laga markhaatigelin waa laga qaadanaya taasna waa laga qaadanaya ubadka deeqda in laga sima inay eh, fiican tahay oo laga simaa waa arrin laysla ogolyahay in loo kala buriyaa inay karaahiye tahayna waa laysla ogolyahay laakiin xaaraan miyaa in loo kala buriyaa mise waa karaahatu tansiiho waa laga fiican yahay taa intaynaan gelin waxaan ka yara hormarinayaa waxyaalaha qaarkood baa laga yaabaa xaajo gaara ah inay keensatay masalan qof baa xanuunsaday daaweyn buu u baahan yahay daaweyntii kharash badan baa ku baxaya qof kale isagu waa caafimaad qaba oo isaguna ubadka ka midi lama odhanaayo qofkan inta lagu daweeyey in la eg isaga waa in la siiya la odhan maayo qofkanna xaajaa keensatay kanna xaaja ma keensan qofna xaajaa keensatay midna ma keensan haakada yacni qof baa marka waxa weeye yacnii wuxuu u baahday xaalad gaaru u baahday yacni marka waxa weeye dharkii baa ka googo'ayo oo marka isku wakhtaa loo iibiyey laakiin waxaa dhici karta isaga inay ka googo'een oo ka idlaadeen ama wax kaga dhaceen mid kale waa haystaa haddaad u iibiso ilaaba ilaa kanna u iibi maaha laasim maaha taas yacni kan xaaje khaasaa keensatay mid baa waxbarasho ku jira mid kale leebalka waxbarashada ma gaadhin kharash badan baa ku baxa waxbarashadiisa lama odhanaayo taa markaa intaad ku bixisay in la aag waa inaad ilaaba ilaa kanna ku bixisaa yacni waxa weeyaan yacnii leebaladii tacliimta isku meel kama joogaan dadku tacliimta isku si kuma aha da ahaan isma la eka duuna daalik waxbarasho abaa ah laga yaabaa inuu ku jiro waxbarashadii inuu la qabsan waayaa dhici karto kani markaysa noocan maa markaysa markaa dee aanu sii wadaynin kanna markaysa marka waxbarashadii inuu himadii iyo niyad u hayaa ka muuqato oo markaysa isaga dabeedna waa la tabantaabinaya calaa kulli xaal ashyaada noocaasoo kaliihi yacni ma noqonayso ilaaba ilaa qofka waxaasaa la siiyey ama lagu bixiyey wax la mida ilaaba ilaa waa in kana lagu bixiyaa oo cadaaladii bay ka hor imanaysaayoo waxaweeye jawr baa ku jira yacni lama odhanayo labadii qofee marka ashyaada ka marnaa haddii marka ay noqoto in mid wax la siiyo waa in kuwa kalena lala simaa oo lala siiyaa waxay isweydiiyaan culammadu inamadiiyo hablaha ma isku in baa la siinayaa mise waxa weeye sidii dhaxalkuba ahaabaa looga dhigaya marka loo cadaalad samaynayo lildakari milu xadi alunhayayn labada teebaa la yeelayaa taa culammadu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen sida ilaahay ugu qaybiya cadaaladdu ku jirtaaye waa in sidaa loogu qaybiyaayo cadligu wuxuu noqonayaa in marka waxa weeye loo yacni markaa inanka iyo inanta yacni markaa isu noqdaan yacni labanlaab oo inanta inta la siiyey inanka laban laabkeed la siiyo culamada qaarkoodna sidaas may odhane waxay yidhahdeen may waa laga simaya waayo daahirka xadiisku wuxuu sheegaya in la simayo waayo weladna waxaa la yidhahdaa inanka iyo inanta mid walba waa la yidhahdaa luqada carbeed asalka ah facal waa bimacnaa mafcuula waa mawluud mawluudna waa maxay waa mid la dhalay marka dee inanka iyo inanta mid walba waa walad yuusiikum allahu fii awlaadikum lildakari milu xadi lunhayayn awlaad inta la yidhi baa loo kala qaaday lab iyo dhadig yacan loo kala saaray maittakhada allahu min walad waa min mawluud sawaaun kaana dakaran am unha ama lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo dhammaan waa la nafinayaa marka walad asal ahaan waxaa la yidhaahdaa yacni markaa qofka la dhalay baa la yidhaahdaa lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo laakiin curfi soo darriyey oo xaadisa ayaa loogu isticmaalay in walad inanka lagu gaar yeelo laakiin curfiga noocaas waa curfi xaajisa weeye culammadu waxay isweydiiyaan haddaba sinaanta la simayo waxaan la soo naqliyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen low kuntu mufadilan haddaan ubadka mid ka mida fadili lahaa hablahaan fadili lahaa buuri aan u burin lahaa haddii mid loo burinaa saxaabada qaarkood saas yadaa bay yidhaahdeen waayahay yahay dee may way jirtaa ilana sow dahabbe iyo waxay u baahan tahay dee waxyaalo badan oo dee inanku aan u baahnayn haddii hablihii dahab la siiyo yaa inamadiina in laeg in la siiyo miyay tahay ba xaajadii khaaska aynu sheegayni moti waayahay culammada madaahibtu way ku kala duwan yihiin ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan oo jumhuurka culammadu ku tageen in ubadka deeqda in laga simaa ay tahay sida fiican ee afdalka ah in loo kala buriyaana wixii xaajo gaari keensatay waa yacni sideeda kale waxa loogu kala buriyaana inay noqonayso mid makruuha oo karaahatu tanziiha oo laga fiican yahay jawrkana waxaa looga jeedaa cadaaladii bay ka baydhsan tahay ayaa laga tilmaamaya marka dulmi kumay xambaarina waxay yidhaahdeen yacni marka jaara waa leexday weeye marka caddaaladdii bay ka baydhsan tahay oo bimacnaa sidii cadligayna waafaqsanayn laakiin dulmi ka dhigi maayaan waxaana laga qaadanayaa bay yidhaahdeen inay in aynay xaaraan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi ashhid calaa haada khayrii aniga cidaan ahayn ka markhaati geli dee haddii markaa shaygu aanu bannaanayn ha samaynin buu odhan lahaa laakiin cid kale ka markhaati geli dee waxaa loo fahmi karaa haddaad samaynayso aniga cidaan ahayn markhaati ha ka noqoto taasna waxaa laga fahmayaa bay dhahan inay bannaantaa laga fahmayaa ashhid calaa haada hayrii ahlucilmiga qaarkoodna waxay mareen oo uu ka mid yahay imaam axmed iyo imaam isxaaq iyo u ka mid yihiin inaan markaa aynay bannaanayn xaaraan tahay waxaanay deliishadeen yacni laa tushhidnii calaa jawr iyo falaysa yasluxu haada wa innii laa ashhadu ila calaa xaq iyo dariica inay u tahay inay ubadka qaarkood hadhow samafal la iman waayaanoo cuquuq ku dhacaan maadaamay dariica u tahay in ay sababi karto inuu waalidinkaar noqdo dee wixii dariica u noqonayaana waxay noqonayaan ee u sababayaana midaan bannaanayn inaannu idmin nebigu calayhi salaatu wasalaam oo oggolaanna waxaa ku tusinaya riwaayaadka sheegaya farjichu cishu iyo faruddahu riwaayo kale lagu soo wariyaduna saxiixa ku sugan faruddahu cishu oo la noqo markaysaa deeqdaada marka ashid ala hada hayrii waxa looga jeedaa un macno marka waxaa zajriya macnuhu u dhacaya in laga reebaayo in loo idmaayo loo bannaynayo muraadku ma aha waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam ceshe buu yidhi oo wuxuu amray inuu ceshado ittaquu allaha waacdiluu fii awlaadikum calaa kulli xaal yacni waxay yidhaahdeen waxaa laga daliishanayaa inaynay xaaraanto aynay bannaanayn ayaa laga daliishanayaa saas yadaa bay yidhaahdeen laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maya xaaraan ma aha waxay noqonaysaa markaysaga mid laga fiicanyo makruuha bay noqonaysaa sidaas yadaa bay noqonaysaa bay yidhahdeen halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk